isimkanu daatada uu tusaa waa la yaqaan daatada uu ku dhacayo waa la yaqaan haddii lagu yaraha isimkanu waa nakiro daatada uu ku dhacayo lama yaqaan hadda haddaan ku idhaahdo masjid abibakr sidiiq waa la yaqaan waa midkaan aan dhex joogo laakiin haddaan ku idhaa masjidun mataqaana midka uu magacaas ku dhaca waa midkee ah, mid gaara maba ku dhacaya maba loogu talagelin mid gaara masaajid walbaa iskaga dhacaya magacaas marka macrifadu waa magac ku dhacaya deeta gaar ah. ah waa magac ku dhacaya deeta gaar ah deeta gaar ah ayuu ku dhacaya oo la yaqaan laakiin nakiradu mid gaara maba ku dhacayaba loogumaba talagelinba mid gaara mid gaara maba loogu talagelin wlmacrifatu macrifadii khamsatu ashyaa shayaalo shana weeye alsmu waa ism almudmaru ee la idmaaray ism mudmar ah waa ism mudmara ah, meeshaad ku aragta waa macrif dhammaan damaairtu waa wada macrif labiyo toban soomaanaan dhihi jirin labiyo tobankuba waa macrif dhammaan damaairta bal ayagaaba u macrifo badan inta isma marka laga reebo isimka alle ale isimka alle wax walba loo ogi ah, isagu wax kuma darsamo wax ku samiyaa ma jiro ah, hal taclam lahu samiya adig midku magaca miyaa taqaan maya maba jiraba saas ku oqoone marka isimka allah wax walba u macrifanimo badan isaga loo ku ogi xagga inta kale mar inta kale damaa'irtaada u macrifo badan maxaa yeele haddaan ku idhahdaa ana magacaas aniga inaad iskula jeedo kulli waa fahmaa qofkaas carabi yaqaan marka isagaa ugu horeeya alismu lmudmar mahw ana aniga wa anta adiga oo kale waa labiyo tobanki walismu lcalam isimka calamka midka labaad waa isimka calamka isimka calamkaa ayaa ku xiga isimka calamka ah waa isim loo dejiyey shay gaara ah. Ah, isimka calamka ah waxaa la yidhaahdaa waa isim loo dejiyey shay gaar ah shay gaaraha loo dejiyey ah, isim oo shay gaara ah loo dejiyey wey alism اcalam qof walba hadda intiinaan magac uu leeyahay soomaan u gaara kaasaa calam la yidhahda hadda masaajid oo dhan maxaa ka dhaxeeya masjidun laakiin masjid abibakr sidiiq kanuu gari masjid walba magac u gaarha loo hela soo ma haddii dhammaan magaalooyinka waxaa ka dhaxeeya baladun magaalooyinka waaweyn oo dhan laakiin muqdisho haddaan idhahdo ma magac ka dhexeeya magaalooyinka ka dhexeeya si mid gaaraha leh mid gaaraha leh ah, haddaan idhahdo kismaayo magaalooyinka dhan mid walba ma kismaayo la yidhaha ma la yidhaha waa magac gaara caalamku waa midkaas afraadda faraha badan ee isku jinsigaa mid walba magac u gaaru leeya magacaas u gaarkaahoo loo dejiyaa la ydhaha calab magacaas u gaarkaahoo loo dejiyaa la ydhaha calab walismu lcalamu waa midka labaad kan mihaal naxwu zayd waa maka oo kale hadda fiiri zayd ma dadkao dhanaa la yidhaha nin kasta zayd lama yidhaah hal ninoo gaar ahaa hooyadiis ula baxday zayd soo ma magaalooyinko dhan maka maa la yidhahdo ma la yidhahdo magaalada gaarka ahee kacbadu ku taallo magaaladaasa magaceeda la ydhaha maka waa magac gaar ah oo loo dejiyey magaaladaas muxuu zayd iyo maka kuugu miaaliyey wuxuu kutusaa marka calam lagu leeyahay calam wuxuu u noqon karaa xayawaan sida zayd wuxuu unoqon karaa caaqil sida zayd wuxuu unoqon karaa jamaadaad wax aanba noolaba ahaynba sida maka oo kale maka oo kale noolaba ma wax noolba ma marka calam waa magac si gaar ah shay loogu dejiyey wاlsm اmubhamu ismka la qariyey alsm اmubham hal miduu sheegi doono laakiin waa labo waa ismu اishaarة iyo ismu mawsuul labadaasaa laisku yihahda alsm اmubham labadaasaa waxaa laisku yidhahda alsm اmubham waa ismu اishaarة iyo ismu mawsuul labadaas wey ismu ishaari keliyu kuu miaaliye naxw haada kan wa haadihi tan wa haaulaahi kuwaan haadan mfrad mudkraa lagu ishaara haada mfrad mudkra hal shay oo mudkra oo mfrad haadaa kan haadihina mfrada muanaaa hal shay oo muana haadihi midaan haaulaana jamc waxay rabaan ha ahaadeen waxay rabaan ha ahaadeen mudkri muana haaulaai kuwan kuwa dumaroo meel fadhiya haaulaai ah. kuwa rag meel fadhiya haaulaai kuwan dhagxan meel taalla haaulaai jamc afar walismu isimka aladii isimka fiihi dhexdiisa alalifu walaamu al ay ku sugan tahay isim kasta oo ay al ku jirto waa macrif isim kasta oo al ku jirto waa macrif waa macrif naxwu rajul naxwu arajulu nin wlqulaamu wiil iri haddaan idhaahdo rajulun oon asha ka daayo waa kullu dakarin baaliqin min bani aadam qof kasta oo nin ah oo qaangaaroo nabi aadamba wixii ka soo faracmay ah mid kasta rajulaa leedahay laakiin al markaan gelsho alrajulu nin gaaraha ujeeda alrajulu ninkii weeye aan isla ogeyn waa mid gaara ah, mid gaaraha loo jeeda wlula haddii la yidhaha hulaamun waa wiil kasta hulaamun haddii la yidhaha waa addoon kasta labadaba waa la yidhahda laakiin alqulaam marka alla gelsho waa mid gaara hadda haddaan ku idhahdo ul fiili soomaaliya ul ama waxaan ku idhi kitaab aan ku idhi kitaab iyo ma isku mid ah haddaan ku idhaha kitaabkii isku mid maaha kitaab haddaan ku idhaha waa magac ka dhece kutubta laakiin kitaabkii markaan ku idhahdo waa midaan isla ogey waan isla naqan ani adugu marka al marka la gelsho waa maxrif meeqaan hadda marsiinaynaa afar mudmar iyo calam mubham iyo ism al ay ku jirto shan waxaa ah iyo wamaa isimkii udiifa loo idaafeeyo ilaa waaxidin mid oo min haadihi arbacati afartan ka mid afartan mid ka mida kii loo idaafeeyaana asaguna waa macrifa waa la idaafeey dib asagaa mudaaf noqona ism awalna kira ahaa aa mudaaf laga dhigaa afartan mid ka mid aha mudaafuleyhi u noqona waa macrifu noqona isimkan waa la idaafeeyey marka la yidhaha asagaa mudaafa mudaafuleyhiyaa ka dambeeya maalan hadda ulaam addoon soo qabso damiiru idaafe waxaan ku yidhi ulaamuka adiga addoonkaagi soo mid la yaqaano ma ah, awal nakiru iska aha ulaam addoon iska aha haddaan ku idaafay ku idhaha ulaamuka adiga addoonkaaga miyaa laqaweyna waa la yaqaan damiiraan u idaafeey kasaar calan u idaafee ulaamu camrin ani camar addoonkiisa waa mid gaara ah, waxaad u idaafaydaa ismu ishaare u idaafee ismuba ulaamu haadaa kan addoonkiisa waa mid gaaru noqona ism alla u idaafe gulaamurajuli ninkii aan isla niqin addoonkiisii ama wiilkiisii marka afartan mid ka mid aha mudaafulehi noqona ism kastoo nakiraa oo afartan mid ka mida loo idaafeey ka nakiradaha mudaaf noqonaa afartan mid ka mida muxuu noqonaa mudaaf iley ismkaasu macriifu noqona iyo lamaa kii udiifa loo idaafay ilaa waaxidin mid min haadihi arbacati ka mida ilaa waaxidin mid waaxidka oo min haadihi arbacati ka mida fiiri marka sharax maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeya iclam ogow ana alsma isimka yanqasimu wuxuu qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood isimku laba qaybood ayuu u qaybsamaa alwal qismiga ugu horeeya annakiratu waa nakiro wasayaati waana noo imaan doonaa kan qismiga koobaad waa nakiro waa noo imaan doona insha allah waa noo soo socdaa nakiro wathani qismiga labeeya almacrifatu waa macrifo wahiya macrifadu allafdu waa lafdi alladii lafdiga yadulu kutusa calaa mucayanin shay gaar shay gaar ah waxaa la yidhaha shay gaara wax kutusa maa wudica liyustacmala fii waaxidin bicayni ah, maa wudica liyustacmala fii waaxidin bicayni macrifadu waa isim la dejiyey si loogu isticmaalo shay gaar ah macrifadu waa maxe maa wadica liyustacmala fii waaxidin bicayni waa lafdi la dejiyey si loogu isticmaalo shay waaxid gaar mid mid gaar ha loo dejiyo macrifadu waa sidaas mucrifo maxaa la idhaha maa wadica liyustacmala fii waaxidin biaynihi bicaynihi kaas weeye waani kan labeeya almacrifatu macrifo weeye wahiya macrifadu allafdu waa lafdi alladii lafdi yadullu kutusa calaa mucayanin shay gaara wa aqsaamuha qaybaheedu hamsatun waa shan waa intii ajrumigu sheegay ee shan waa ka badan yihi macaariftu shan waa ka badanta laakiin horta intii ajrumigu sheegay baro inta uu sheegay aaba lix nooga soo bixi doonta intuu sheegay aaba lixu ka soo bixi alqismu awal qismiga ugu horeeya almudmaru mudmarkii wey awidamiir waa isku mid almudmar awidamiir waa isku mid marka damiir aadaa loo soo fahmaan isleeyahay carabka un baan marinayna hayna damiir waa la fahmay soo ma waayo wahuwa damiirku maa lafdi weeye maa lafdi weeye dalla tusay calaa mutakalimin qof hadlaya rag iyo dumar uqrab ahaado naxwu ana oo kale aw mukhaadabin qof lala hadlaa naxwu anta adiga oo kale aw qaa'idin qof maqan naxwu huwa oo kale wa min hunaa meeshaas darteed wa min hunaa sidaas darteed amase wa min hunaa halkaas taqsiimkaas taclamu waxaad ka ogaaneen anna damiira damiirku alaaatu anwaacin nucyaalo saddexa weeye النوع الأول نوع ugu horeeya ma lفdi wy wdica loo dejiyey لdalaalti inuu tuso calى الmتakalimi qof isagu hadla qof hadlaya lفdi loo dejiyey inuu tuso qof hadlaya qof hadlaya wahuwa lafdiga mutakalimka loo dejiyey kelimataani waa laba kelimo wahumaa labada kelimo ana weeye lilmutakalimi qof hadlaa xaal u sugnaaday waxdow keligiis xaalu yahay hal qofoo hadlaa raggii doonu ونحن wy لفdiga لbaad للمتكلم qof hadلa xaal u sugnaaday متكلم المعaظم weynaynaya نفسه نفسadiisa aw maعahu ama uu la jiro غayrهu qof isaga ayrkiisa hal qof laba qof saddex qof intay rabaan ahaado ayr متكلم labadaasaa loo dejiyey waa nooc ثاني nooca labaadoo damiirka kamida ma lفdi weey وdica loo dejiyey لdلاaلةi inuu tuso calى المkhaaطب qof lala hadلaa wahuwa lafdiga loo dejiyey mukhaaabka hamsatu alfaadin waa shan lafdi wa hiya shantii lafdi anta wey bifatxi taay ayaa la akriyay ta'doo la kor dhigo lilmukhaababi xaal u sugnaaday mid lala hadlayo mukhaadabkaasu almudakari lab ah mukhaadabkaasu almufradi la kala yeelay hal nin oo lala hadlaayo waaani ka labeeya anti wey wa anti wey bikasri taay ayaa la akriyey lilmukhaaabati haweeney lala hadlaa xaal ay antidu u sugnaatay mukhaadabo almu'anafati la dadigeeyey mukhaadabadaasu almufradi la kali yeelo hal mir ah waa ali wa antuma weeye lilmukhaadabi mid lala hadlaa xaal u sugnaaday mukhaadab almusana musana laba lala hadlaaya iskale antuma mudakaran midlab kaana ahaye musanuhu aw mu'anafan ku la dadigeeye ama mudkr ha noqdo musanaha waxaa loo dejiyey antuma araabic wa antum weeye lijamci dukuuri jamac oo lab ah xaalu u sugnaaday lafdigaasu jamacaasoo almukhaadabiina lala hadlaa alkhaamis wa antuna weeye lijamci اlinaafi jamac oo dhadiga xaalu u sugnaaday almukhaadabaati jamaca inaafkaasoo almukhaadabaati lala hadlaa waa nawcu haali nuuca saddexeoo damiirka ka mida maa lafdi wey waa nawcu haali nuuca saddexeoo damiirka ka mida maa lafdi weeye wadica loo dejiyay lidalaalati inuu tuso cala alqaa'ibi mid maqan wa huwa haa'ibka lafdiga loo dejiyey khamsatu alfaadin waa shan wa huwa madkuurkaas midka loo dejiyey haa'ib khamsatu alfaadin shan lafdi weeye ayadda noqoshee wahiya shantii lafdi huwa weye lilqaa'ibi hal aabkaaso almufradi la labeeyey waxaan rabaa aabkaaso almudakri la labeeyey aabkaaso almufradi la kala yeelay hal ninoo maqan huwa loo isticmaala aani wahiya weeye lilqaa'ibati mid maqan xaalay u sugnaatay aa'ibadaasu almu'anafati la dhadigeeyey aa'ibadaasu almufradati la kala yeelay hal haweeney oo maqan oo kale tusaale hiya alaleey aali wahumaa weeye lilmuan xaalu lafdigaasu sugnaaday muan muane alaa'ibi maan muane maan laba maqana loo isticmaalo humaada mudakran midla mudakaran mid la labeeyey kaana ahaaye aw muanaan ama kula dhadigay ha ahaado waa isku mid ama mudakaraad ama muana ha ahaado laba maqan waxaa loo isticmaalo carab u dejiday humaa araabic wow lijamci dukuuri jamc laba xaal xaal u sugnaaday lafdigaasu jamcaasu alghaa'ibiina maqan jamc rag aho maqan hum alaleey alkhaamis wahuna wey lijamci inaasi jamc dhadiga xaal u sugnaaday jamcaasu alqaa'ibaati maqan jamc oo maqan oo dhadiga marka la isticmaala huna alaleey wa taqadama waa noo soo hormaray haadaa kan oo damiirkaa fii baxi اfaacili faacilka meeshii lagu baarayey iyo wa fii baxi اmubtadai wاlkhabari mubtadaha iyo khabarka meeshii lagu baarayay halkaasaad ku soo barateen inima cusba inima xusba alqismu thaani qismiga labeeyo min almacrifati ka mida alcalam waa calam kii koowaad waa ka baxnay damiiru ahaa isagaana u macrifo badan bacda ismi illaahi magaca alle kadib alcalamu calam maxaa la yidhaha wahuwa calamku maa shay wey yadullu kutusa calaa mucayanin shay gaar shay ah. gaara wax kutusaa wey shay gaar ah wax kutusaa wey ah, ah calamku biduuni ixtiyaajin asagoon u baahan ilaa qariinati takalumin hadlid calaamadeed aw khiaabin aw ilaa qariinati khiaabin la hadlid calaamadeed ow qaydihimaa qaydkood waxaa la yidhaahdaa calam waa lafdiga kutusa shay gaara isagoon u baahnayn qariino in lagu hadlo ama in lala hadlo iyo inuu maqan yahay midna macnaha qaraa-intii ay u baahnaa damiirku ma baahna karo hadda fiiri hadduu nala joogo hal nin oo la camar anigu haddaan ku dhawaaqo idhahdo camar isagay tuse isaga laftirkiisu hadduu idhaha camar isagay tuse qof maqan hadduu ku dhawaaqo camar idha isagay tuse uma baahna calaamad cid kastoo ku dhawaaqdo asagay ku dhawa hadda fiiri maka almukarama magaalada kacbadu ku taallo anigu haddaan ku hadlo idhahdo maka almukarama yay magacaas muu tusaa magaaladii haddaad uzayd ku hadlana magaaladii haddii camar ku hadlana magaaladii macnaa qariino uma baahna qof kastoo ku hadlaba asagay ku dhace waa kaas calamku damiirkii oo kale maa damiirka fiiri anugu haddaan idhahdo ana lafdigaas yuu tusaa aniga haddii uu yidhahdo ardagan anana isagay tuse wayga wareegta aniga fiiri isagu qariinu ku xirna laakiin calamku kuma xirna calamka magacan daataa loo dejiyey qof kastoo magaca ku dhawaaqa daatadiya laga fahmaa magacaas oo tusa calamku waa kaas alqismu haani qismiga labeeya qismiga oo min almacrifati ka mida alcalamu calam weeye wahuwa calamkumaa lafdi weeye dullu tusa calaa mucayanin shay gaara biduuni ixtiyaajin isagoon u baahan ilaa qariinati takalumin hadlid calaamadeed aw khitaabin la hadlid calaamadeed aw kayrihimaa kayrkood wa huwa calamku nawcaani laba nuuc wey mudakerun calam oo mudakar ah naxwu muxamadun naxwu muxamadin wa ibraahiima wa jabalin jabal waa nin magaciisa moodin buur buur haddii loola jeedo nakiru noqona mucaad ibnu jabal soo ma maqan saxaabiga la yidhaha jabal waaba aabid marka jabalka hadda nin a loola jeeda hamoodan kii buurtaa ah. nina magaciisa waxa la idhahdaa jabal ee haddii kii buurtaa loola jeedo waa nakiro marka waxaad tidhaahdaa muxamed ninka muxamed la yidhaha wa ibraahim ninka m ibraahim la yidhaha wa jabali ninka jabal la yidhaha iyo waa muanaf uu u qaybsamaa mudakr iyo muanaf naxwu faatimata gabadha la yidhaha wa zaynaba gabadha la yidhaha iyo wa maka magaalada la yidhaha kutusa calamku aas kuma ahan cuqalada dadka caqliga qaas kuma ahan xayawaanka jamaadaaduu noqon karaa magac u noqon karaa wuxuu noqon karaa xayawaan qayru caaqila ah, oo hal magaceed ama ri magaceed ah, waa calam iska noqona oo ri hadday idin joogto magac gaaraad ula baxaydaan ogow sidii heblaahaydaa laleeya hadhow markay timaado ah, magacaas gaarka waa calam magaasa magaca gaarka soo ma jeedin waaya malaha waxaan magac gaara lahayn digaaga ka jira soo ma alqismu haali ah, laakiin ariga maaragtay ariga kun neef haddii ninku leeya mid wala magacuu leeyay ah, geela marka saas waay digaaga laga arga malaa waan magac kala lahayn ah, noocaas wey geela hadduu shan boqoloo neef yahay neef walboo ka mida magac gaaru leeyay ma jiro neef aan magac lahayn maba jiraba si un baa magac u leeyay marka waa calam waxaasoo dhan dhammaan waa calam waxaasoo dhan alqismu haali qismiga saddexeeya oo ka mida macrifada qismiga saddexeeya macrifada ka mida alismu lmubham waa isimka mubhamka ism mubham marka labuu ku dhacaya wa huwa ismka mubhamka nawcaani duu nawcayni waa laba nuuc midu saaxiiba ismu lishaarati iyo wasmu mawsuul labadaas wey ismu lishaara iyo ismawsuul labadiidiu ku sharxa marka ama ismu ishaara ismu ishaare fahuwa ismu ishaaruhu maa lafdi weeye wadica loo dejiyey liyadulla inuu tuso maa lafdi weeye wadica loo dejiyey liyadulla inuu tuso calaa mucayanin shay gaar ah biwaasitati ishaaratin ishaaro iyadoo loo simana ishaaradoo xisiyatin aragti loo nisbeeyey aw macnawiyatin macna loo nisbeeyey lafdigaan markii la dejiyey oo carabtu dejiday waxay u dejideen shay gaara inuu tuso laakiin shayga gaarka waxaa loo sii maraa ishaaro in lagu daro waxaad leedahay maalan haada mufrad mudakara loo dejiyey haddaan ishaaro la socon waxba kuu tusi ma hadda haddaan idhaahdo haada waxbaa laga fahmi laakiin ishaaro ku darso haada waa mafhuum sooma waa la wada fahmi hadda haada waa cadday sooma haye waxaan leeyahay haada kitaabkaan ishaara haada kulli waa la wada fahmay marka lafdigan waxaa loo dejiyey inuu wax tuso laakiin waa sido halkaa loo maraa tusidaas ishaara xisiya xisiyadu waa midda isha lagu arkaa waa midda isha lagu arkaa waa midda isha lagu arkaa o macnawiya ama ishaaro macnahaan loo fahmaa macnahaana loo fahmaa macnahaan ayaa loo fahmaa ee hadda lafdi ahaan meesha uguma taallo macnahaana loo fahma oo kutubta culummada aliftoo kaleeto waxay leeyihin ama bacdu fahaadaa kan u leey fahaada muxuu ishaara mataqaan wax maskaxda uga jira oo u raba hadda kadib inu soo daayo kitaabu alifa bilowgiiu maraa fahaada kitaabkaan u leey oo madaxayga ku aruursan oon raba hadda inaan soo daayo oo wax macnaa wuxuu ishaara ishaara macnawiya la yidhahkaa waayo walahu ismu ishaaraha waxaa u sugnaadeen alfaadu mucayanatu ismu ishaaraha alfaad la yaqaanu iska leeyay alfaad oo mucayanaho la yaqaanu iska leeyay wa hiya alfaadi alawal haadaakan lilmufradi xaal lilmudakari dhe lilmudakari mudakar xaal u sugnaaday mid la labeeyey mudakarkaasu almufradi la kala yeelay mufrad mudakara a loo isticmaala haadaada haadaa mufrad mudakara bisa loo isticmaala haadaa sidaas wey waa sida aalibka whaadii wey lilmufradati mid la kala yeelay xaal u sugnaaday almucanafati oo la dhadigay mufrada mucanafaana haadihi wa haadaani wey ow haadayni iri haadaani ow haadayni maxay tahay xaalatun rafca markuu joogo isimkan ismuishaaraha horta waa mabni isaga lama icraabo laakiin maxalka laga icraabaa sooma mabni waa mabni maalkiisu markuu fii maxali rafci joogo haadaani aad leedahay fii xaalati nabi iyo fii xaalati ljari maxaad leedahay haadayni aad leedahay hadda fiiri musanaha zaydani xaalatu rafca maxaa la leeyahay zaydani xaalatu nasbi xaalatuljarna zaydayn intaasi wa marka ismu ishaarahan musanu isagu mucrabu ahaa laakiin ismu ishaarahanna oo labada tusaya waa mabni asagu mucrab maaha laakiin suuraddiiu ka waafaqa muana suuraddii muanu waafaqa xaalatu rafca leeyahay haadaani labadaan xaalatu nasbi xaalatu jarne haadayni labadaan markaasa saasuu ku leeyahay wahaadaani ow haadayni saasuu ku leeyahay lilmusana xaalu sugnaada musana almudakeri oo la labeeyey wahaataani way ow haatayn waa sidii waa sidii iiri imra'ataani waa mustana soo maaha xaalatu rafca maxaan leenahay imra'ataani xaalatu nasbiya xaalatu jarme imra'atayni waa nafsu ayadi marka ismu ishaaraha oo mu'anafka laba mu'anafa tusaana xaalatu rafca waxay leedahay haataani xaalatu nasbiya xaalatu jarme haatayni lilmusana mu'anaf xaal sugnaadu ku yidhi wa haaulaai way liljamiici dhammaan xaal u sugnaaday muطlaqan xaalan la kala qaaday haaulaai liljamci jam xaal u sugnaaday jamca lagu ishaaro halay muطlaqan xaalan jamca la kala qaaday jamca la kala qaadi maa maxaa loola jeedaa la kala qaadi maa mudakaran kaana aw mu'anaan caaqilan ow kayra caaqilin fii xaalati rafci aw fii xaalati naصbi aw fii xaalati اljari ma la kala qaadayo jamc oo dhan markaad ishaarayda waxay leedahay haaulaa sawaan kaana mudakaran aw mu'anaan caaqilan aw kayra caaqilin kaana fii xaalati rafci aw fii xaalati nasbi aw fii xaalati ljari kala qaadi maydi jamac oo dhan ka ishaarayda maxay leedahay haaulaai haaulaai ad halkaas ismu ishaara noogu dhammaaday wa amal ismulmawsuuli isimkii silada loo yeelay fa huwa ismawsuul maa lafdi weeye dullu tusa calaa mucayanin shay gaara waa mid tusaya shay gaar ah ismawsuulka shay gaaru tusa laakiin muxuu ku tusaa biwaasilati jumlatin ow shibha waxaa ka fiicnaa sida oo uu yidhaahdo saaxibulmutamima mutamimada shiika iskale mawsuulka markuu ka hadla wuxuu idha xadaabaa la ydhaha shiika mawsuulada mutamimada iska lehe walismu lmawsuulu maftaqara ilaa silatin wacaa'idin uu yidhahdo maftaqara waa wixii u baahda ilaa silatin wacaa'idin ismawsuul maxaa la ydhaha maftaqara ilaa ilatin wa caaidin waa isimka u baahda silo iyo caaid kaasaa la yidhaahdaa ism mawsuul ism mawsuul maxaa la yidhaahdaa maftaqara ilaa ilatin wa caaidin kaasaa la yidhaahdaa waama ismu mawsuulu ismawsuulka fahuwa ismawsuulku maa lafdi wa yadulu tusa calaa mucayanin shay gaara biwaasitati jumlatin ow shibiha wuxuu ku tusaa waasito jumlo ama jumlo shabaheed marka uu tusayo wax ismawsuulku markuu wax tusaa shardi waxa ah jumlo ama shibuljumla inay ka dambaydo shibuljumlana waa ta ah, shibuljumlada qaybaa taqaan aduu ah, aduu shibuljumlada wax ma ka taqaan shibhuljumla ii sheeg maa kuu soo akriyey allahu mustacaan haye dar jaraf daraf iyo jarmijruur labadaas khalaas qaybta saddexaad ma laydin sheegin kitaabka mutamimada insha allah noogu imaanayo ah, marka khalas laakiin intii lasoo sheegay qofkaa noqonin midka mutame markii la tagana waxa wey wixii loo sheegay sida u luma waa cusubiyo waa isagoon waxba loo akrinu lamid laakiin qofkii laba loo sheego xifdisan oo mid u dhiman yahay midka loogu dara midka loogu dara qofkiina marka kitaabka u fudaan laakiin wixii ajrubi lagu soo sheegay hadday kaa lumaan mutamimo xaad la tegi mutamimo inaad u gudubto maaha mutamimo loo in loo gudbaaba sax ma toobada marka loo gudbaa sidii sheekayna yeeli jiray in la yeelo waayo inta la kala shaandheeyo ardada imtixaana laga qaada kii dhaca waxa leeda ordayga ah. ardada oo la fadhiday oo garab fadhi jirtay cashiiq looga qabahayba ardaydii la fadhiday oo inta kula baratay oo isku mar ay yimaadeen aa mid fariida looga qabaa mid aad u yaqaan oo asagu intuu meeshan fadhiyo fakeraayo xagga ka fakeraayo fahmay oo u fiirsada casharka kaasa leeya kanaa kuu sheega kan ka baro ama orod gurigaaga لأnna wakti in looga cayaar ma sax maan ah. ah. waay marka ismawsuul waxaa la ydhaha maftaqara ilaa silatin wacaa'idin siladiya marka kan ah silada lagu sheega waa jumle iyo shibhuljumle od uma joogti marka atayna jumle iyo shibhuljumle haye jumladu meeqay u qaybsamayday labo maxay kale aheed jumle ismiya iyo jumle ficliya waa inti ah ismawsuulku wuxuu u baahan yahay jumlo jumladaas waxay noqon kartaa ismiya waxay noqon kartaa ficliya shibljumlana waa u baahan yahay waxa way daraf ama jaar majruur khalaas iska daa midka saddexaad waa wasfige wasfiga waqtigiisaa la gaara hadda wasfi lama yaqaani waama ismu isimka isimka almawsuulu silada loo yeelay fa huwa isimka silada loo yeelay maa lafdi wa yadullu tusa calaa mucayanan shay gaara biwaasitati jumlati jumlo sii marid loo sii maraa uu ku tusaa haddaan jumlada laga dabamarin oon silada la sheegin silada lagu sheegay way jumlo iyo shuhjuml soomaanaa dhihin ismawsuul waxaa la idhaha maftaqara ilaa silatin wacaa'idin silada lagu sheegay way ah, jumlada iyo shibljumlaha jumlada iyo shibljumlaha ahba silada ahba o shibiha ama jumlo wax shabaha loo sii maraa jumladaasoo tudkaru la sheegayo bacdaw ismawsuulka gadaalkiisa albatata qadcan go-naan wey waa laga maarmaan watusamaa waaba kana saa kuu sheegay watusamaa waxaa lagu magacaabaa jumladii ama shibul jumladii silatan a lagu magacaaba waa kaasa sila a la yidhahdaa jumlada ama shibul jumlaha jumlada ama shibul jumlada silaa la yidhaha magaceeda wa takunu waxay noqonaydaa jumladaas ama shibul jumladaas wa takunu siladu waxay noqoneen jumlada ka dambayda ismawsuulka ama shibul jumlaha ka dambay magaciisa waxaa la yidhahdaa sila wa takunu siladii waxay noqonaydaa mushtamilatan mid kulansatay calaa damiirin damiir damiir waa inay wadataa damiirkaasoo yudaabiqu waafaqaya almawsuula damiir mawsuulka waafaqa fi lifraadi wاtaniyati wاljamci wاtadkiiri wtaniif intaba inuu ku waafaqa la rabo shan shay inuu ku waafaqa la rabo damiir oo mawsuulkii waafaqaya muxuu ku waafaqa fi lifraadi watasniyati waljamci watadkiiri wataniisi inuu ku waaaa laga raba inuu ku waafaqaa laga rabo marka jumlada ama shibhuljumlada waa inay damiir wadataa damiirkaas oo ismawsuulkii waafaqaya xagga ifraadka ama tasniyada ama jamaca ama tadkiirka ama taniiska shantaas labadii uu noqdo mawsuulka a damiirku ku waafaqa wتkun juمladu waxay noqonaysaa mشtamilatan mid kulansatay calىa damiirin damiirkoo yuطaabiqu waafaqaya اmawصuuba wayusama damiirkaas waxaa lagu magacaaba magaciisa caaida ah, caaida laha marka maxay u baahatay marka mawsuulka muxuu baahday silo iyo caaid maftaqara ilىa silatin wacaaidi hmm. miaalo yaryaro si oo istiطraada nagu soo maray aaba ardada gobol ka fahmeen hadda waaba iska fahmayo kuwana waxa weeyaan waa iska dhagaxba saasaad leeda walahu alfaadun walahu mawsuulkii alfaaduna usugnaadeen mawsuulku alfaadu leey isimka mawsuul alfaadu leey walahu mawsuulkii alfaaduna usugnaadeen alfaada mucayanatun gaar ah ayda noqoshe wahiya alfaadi alwal aladi wey aladi oo ism mawsuul ku arag lilmufradi mid la kaliya le xaal usugnaaday almudakeri oo la labeeyey mufrad mudaker ah oo lab ah mufrad oo mudakara waa mufrad oo lab ah alladii aad leedahay hal nin oo kale maala markaad istimal alladii aad leedahay ahaani allati weeye lilmufradati mid la kala yeelay xaal u sugnaaday almuanafati oo la dhadigay mufrada mucanafa markaad u isticmaalayda waxaa leedaha allati ahaali waladaani wey aw iladayni tana fiir marka ah. muanaha xaalatu rafca maxaan dhahaynay zaydan xaalatu nasbiya xaalatu jarne zaydayn alani waa ism mawsuulka soomaha xaalatu rafc waxay leedahay alladani xaalatu nasbiya xalabjarna alladayni suuraddii musanuu ku socda musano maaha musanu mucrabu ahaa asagu musano maahan karo laakiin labuu tusa musanuu moogta wax kastoo laba tusaayo maaha waa isim mucraboo laba tusaayo ah kanu labuu tusaa laakin waa mabni intaas uga duwanya musanihi labuu tusaa laakiin waa mabni sade maalkaa laga rafcina maalkaa laga nasbina maalkaa laga jera wladaani wey aw iladayni lilmusana xarusunaad musana almudakari oo la labeey araabic walataani aw ilatayni waa sidii imra'ataani imra'atayni waa xaalatu rafca waxaa leedahay walataani xaalatu naswa ama xaalatuljarna allatayni walataani aw ilatayni way lilmusana xaal u sugnaada lafdigaas musana almuanasi la dhadigay alkhaamis waladiina wey lijamci dukuri jamc raga xaal u sugnaada aladiina aad leedahay isagu isma bedelo xaalatu rafc xaalatu nasb xaalatu jar maxaa leedahay aladiina asaadis wallaa-ii way lijamci linaasi jamc dhadiga xaal u sugnaaday jamca dhadika waxaa leedahay allaa-i allati waa isku mid allaa-i allati allawati waa isku mid alqismu raabic qismiga afreeya oo min almacrifati ka mid a ah alqismu raabic qismiga afreeyo min almacrifati kamida qismiga afreeyo min almacrifati kamida almuxalla waa midkii lagu qurxiyey bilalifi walaami al kii la geliyey wy almuxalla kii lagu qurxiyey bilalifi walaami oo ziinada looga dhigay iyo daal oo lagu qurxiyey kaas wey bilalifi walaami isimkii al lagu qurxiyey isim kastood al ku aragto waxaa tiraa waa macrifo saas iska dhe adugu sidaas iska dhe wahuwa almuxalla bilif walaami kullu smin isim dhammaantiis weeye isimkaasoo iqtaranad ay la xiriirsatay bihi isimka al oo faafaadathu ay u faa'iidayday atacriifa macrifayn al aa la xiriirsatay waxayna u faa'iidayday macrifayn wahuwa almuxalla bilif walaami kullu smin ism dhammaantiis weeye isimkaasoo iqtarana ay la xidhiirsatay biisimka al oo faafaadathu ay u faa'iidayday atacriifa lamacrifayn la macrifayn wadaalika mihaalkii naxwurajuli ninkii wey walkitaabi kitaabkii waalqulaami wiilkii waaljaariyati gabadhii dhammaan waa macrifa maxayl calaa ku jirta waa kuwo gaar aho laysla min almacrifati qismiga shanaadoo macrifada ka mid a ah. alsmu waa ism aladii ismka udiifa loo tiiriyo loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid waaxidka min alarbacati afartii ka mid a ah. arbacadii almutaqadimati oo soo hormartay meeqaa soo hormartay damiir calam ism mubhama macnaha labadaasaa laisku tiri ism mubhamaa laisku tiri iyo almuxalla bilalifi walaami afar soo maaha afartaasu hadday mudaaf ilayhi noqdaan isimka nakiro awal ahaa jiree mudaafka noqday isimkaas waa macrifa wlqismu alkhamis alismu waa isimka aladii isimka udiifa loo tiiriyo loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid waaxidko min alarbacati afartii ka mid a ah. arbacadii almutaqadimati soo hormartay afartii soo hormartay mid ka mid a loo tiiriyey oo u noqday mudaaf ilayh faktasaba kii nakirada ahaaya wuxuu ka kasbaday kii nakirada ahaa aa wuxuu ka kasbaday oo ka faa'iidaystay faktasaba wuxuu ka kasbaday atacriifa la macrifayn atacriifa la macrifaynuu ka kasbaday min almudaaf ilayh faktasaba wuxuu ka kasbaday atacriifa la macrifaynta min almudaaf ilayh mudaaf ilaahi buu ka kasbana waa uu ka faa'iidaysana deriskaa diintiis ku yeelale mudaafki hmm. mudaaf ilayhi soo deris maaha mudaafkiiyo mudaaf ilayhigii ka faa'iidaysana markaasuu awal nakiru ahaa maadaama kan loo tiiriyey macrifuu noqona macrifuu noqona naxw hulaamuka fiir hadda hulaamun wiilu iska ahaa nakiru ah mid gaara ma ahayn hulaamaka l adiga wiilkaagi mid gaara sooma noqon ulaamuka adiga wiilkaagi mid gaaru noqona macrifu noqona waxaad leedahay waa qulaamu muxamedin muxamed wiilkiisa awel qulaamu wiil unbuu ahaa wiilashoo dhan baan kaga dhexay ma aha laakiin waxaa la idha qulaamu muxamed khalaas wiil gaaru noqon wa qulaamu haada rajuli ninkaan wiilkiisa mid gaara ishaare gacantaad ku ishaara waa ismu ishaarihi ninkaan wiilkiisa ad leedahay wa qulaamu haada rajuli haye ismawsuulna u ishaareen wa qulaamu ladii ninkii wiilkiisii zaarana na soo booqday amsi shalay zaarana maxaa loogu daraa waa siladii iyo caaifti haddii kale alladiidu macrifaba noqome alladiidu macrifaba noqome haddaan lagu darin alladiidu waxay ku macrifowdaa silada ka dambaysa siladay ku macrifowdaa maxaa yala fiiri wa qulaamu ladii ninkii wiilkiisii hadda ninkii kumu ahaa zaaranaa amsi shalay kiina soo booqday kii shalayna soo booqan jire soo siyaara jire wa qulaamulustaadi shiiqa wiilkiisii wa qulaamulustaadi shiiqa wiilkiisii kana waxa wy qulaamkan yaa loo idaafeeyey almuxallaa bilif walam say u kala macrifo badayin asmaadan wuxuu ku yidhi wa acrafu haadihi almacaarifi macaariftan kan ugu macrifo badan bacda lafdi اljalaala lafdujalaalada kadib lafdujalaalada waa allah adamiiru waa damiirka damiirkaa u macrifo badan uma alcalamu calamkaa ku xiga uma ismu shaarati ismu ishaara ku xiga uma alismu lmawsuulu isimkii silada loo yeelaa ku xiga uma almuxalla kii lagu qurxiya ku xiga bl uma almudaafu ilayha kii asmaadaas loo idaafiya ku xiga laakiin fiiri damiiraa u macrifo badan ko calamkaa ku xiga labo ismushaara ku xiga saddex ismawsuula ku xiga afar almuxallaa biala ah ku xiga shan soo maaha shantaas saasay u kala macrifadayin midka ku macrifoobay mudaafu ilayhigiisaa macrifaa mudaafu ilayhiguu la darajo egi ah, kii damiir loo idaafeeyo isaga asalkiisu wuxuu ahaa inuu damiir la macrifo ekaado laakiin ma noqona calamku la darajo egi kan damiir loo idaafeeyo inta kale waxaa leedahay isimkii isim macrifa loo idaafeeyaa kan loo idaafeeyo la darajo egi ka reeb damiirka damiirkii loo idaafeeya darajada labaaduu tega darajada koobaad ma tegi karo ah, wuxuu tegaa darajada calamka laakiin calamkii loo idaafeeya yuu la darajo ege calam ismu ishaarekii loo idaafeeyana ismu ishaare ismawsuulkii loo idaafeeyana ismawsuul almuxalla bilif walamina almuxalla bilif walamina mid walbaa kan loo idaafeeyo la darajo egi marka laga reebo kii damiir loo idaafay saasay u kala darajo sareeya wuxuu ku yidhi walmudaafu kii la idaafeeyey fii rubati mudaafi ilayhi mudaaf ilayga darajadiisu ku sugan ila almudaafa marka laga reebo kii loo idaafeeyey ila damiiri kaas ka soo reeb ila almudaafa kii loo idaafeeyey maahane ila damiiri fainahu kan damiir loo idaafeeyey fii rubati اcalami darajada calamkuu joogaa wallaahu aclam hmm acrafuha damiiru bacdahu calam fasmu lishaarati famawsuulu atam wa bacdahu dulaami wاlmudaafu fi rutbati اladii lahu yudaafu ila اladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiir saddex baydaa mid ku jamciyey sida loo kala hormariy wuxuu ihi acrafuha damiiru bacdahu اcalam fasmu lishaarati famawsuulu atam وبعده dulaami والمضاaف في رطبة الذي lahu يضاaف ila اladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiir saddexdaas bayd ayuu ku tartiibiyey laakiin saddex bayd waxay tusaydaa inuu arday yahay ina maalig laba bayduu ku tartiibiyey ayagoo ka badan ina maalig laba bayd famudmarun acrafuhaa uma alcalaq faduu ishaaratin famawsuulun mutin faduu adaatin famunaadacuyina faduu idaafatin bihaa tabayana uu yidhi wallahu subxaanaه wa taعala alam wslى اllah وslم وbaarak alى nabina